أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaynu mar kale gudagelaynaa biidni illaahi tacaala taxanaheennii nebigeenna sala allahu calayhi wa waaalih wasalam qisooyinkii iyo wararkii uu inooga soo naqilay ummadii hore ee qisada aynu qaadanaynaa cunwaankeedu wuxuu noqonayaa alxayaau wa xurmatu lambiyaa waxay qisadan ugu weynay ku dul wareegaysaa waa shayga xishoodka la yidhaah iyo xurmada iyo qadarinta nebiyada ilaahay iyo rususha oo alla soo dirtay intaynaan qisada tilmaamin alxayaa waa dhaqan suuban oo wanaagsan waa dhaqan ilaahay subxaanah wa tacaala uu jecel yahay waa dhaqan iimaaniya waa dhaqankuu rasuulku sala allahu calayh wasalam ku tilmaamay inuu yahay laan ka mida laamaha iimaanka waxaa nabigeena kariimkaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu yidhi aliimaanu bidcun wa situuna shucba faaclaaha qowlu laa ilaaha ila allah waadnaaha imaatat اlada can اطariiq walxayaau shucbatu min aliimaan iimaanku waa dhowr iyo lixdan laamood laanta ugu koraysaa waa laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulu اllah laanta ugu hoosaysaana waa imaadat lada can اطariiq waa dariiqa iyo dhulka oo la nadiifiyo xumaanta laga ilaaliyo oo qashinka iyo wixii umadda dhibaya laga leexiyo xishoodkuna waa laan ka mida laamaha iimaanka sidaa awgeed xishoodku waa qeyb weyn oo ka mida iimaanka nebiguna sala allahu calayh wasalam xadiis kale wuxuu soo maray nin saxaabiya ah oo nin kale xishoodka ka waaninaya kuma waaninayo wuu ka waaninaya kaanamaa uu leeyahay maxaad la xishoonaysaa xishoodka iska daa uu kayrkaabuu kaa reebay nebigu wuxuu ku yidhi dachu fa ina alxayaaءa laa yaati ilaa bikhayr war xishoodku wanaag waxaan ahayn ma keenee ninka daa buu ku yidhi u daa qofku hadduu xishood waayana oo xayaha uu ka tagana xadhig walba wuu gooyaa wax alla wuu xurmo u reebaana ma jirto waxa uu la imanayaa xumaan kasta iyo foolxumo kasta uu la imanaya xishoodku waa dabar xilli buu soo baxayaa aad u baahato yaan qowlkaa lagaa qaadin oo loodhay hebel baa waxaa ku hadlay ka xishood ficilkaa ha samaynin hoos buu kuu dhigayaa xurmadaadi iyo qadarkaaga iyo qiimahaagu yasayaaye ha samaynin waxaan kuu diidaa waa alxayaa yaan meel heblaayo lagugu arkin waa xishood markaa xishoodku waa dhaqan aad u wanaagsan nebiguna sala allahu calayh wasalam wuxuu lahaa inna mima adraka annaasu min kalaami اnubuwati اluulaa idaa lam tastaxi fasnac maa shi'it hadallada iyo xigmadda nebiyadii hore laga dhaxlay waxaa ka mid a haddaanad xishoonayn wax walba samee oo macnayaasha lagu xambaara ay ka mid tahay haddii uu maqan yahay shaygii ku joojin la macnaha waa neef bilaa dabar oo kale oo dabeetana wuxuu doono iyo meeshuu doonu maraya marka dhacdadan aynu tilmaamayno xishoodku qayb weyn buu ka yahay waxaa kaloo qayb weyn ka ah xurmada in la xurmeeyo cidda ilaahay subxaanahu wa watacaala agtiisa xurmada ku leh ambiyada alleh rususha awliyada ilaahay culimmada iyo ducaadda ilaahay agtiisay xurmo ku leeyihiin dadka islaamka agtooda waa inay xurmo ku yeeshaan ama haddii la xurmeyn waayo xaaladday ummaddu gelaysaa waxa weeye ummaddan aynu ka sheekaynaynaa xaaladay ku jirtay ilaa maantana ay ku jirto haddaynu qisadeenni u gondodegno waxa uu warinayaa imaamu bukhaari iyo muslim waxay warinayaan labadooda saxiix ku warinaya min xadiisi abi hurayrata radia allahu canh ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam qaala inuu yidhi kaanat banu israa'iil yagtasiluuna curaatan yanduru bacduhum ilaa bacdin nimanka reer bani israa'iil la yidhaah waxay maydhan jireen iyagoo qaawan oo mudha ayay wada maydhaan yanduru bacduhum ilaa bacdin oo saa isu daawanaya bannaanka inta u baxaan ay nin walbaa maryiisa dhiganaya markaasaa halkaa lagu wada maydhanaya waa nin weyn iyo nin yar iyo nin dhexe qaar ehela qaar aan ehelahayn ahayn qaar sodog iyo isu ah qaar eh, seediyaal isu ah macnaha dadku si alle si ay isu yihiinba waa la wada baxayaayo maryahaa la wada dhiganaya iyadoo sidii ilaahay ku abuuray ayaa la maydhanaya wa kaana muusa sala allahu calayhi wasalam yaqtasilu waxdah nebiyullaahi muuse calayhi salaamna kelidiibu intuu meel u baxo ayuu maydhan jiray markaasaa nebigu xishood buu halkaa ula tegey xaaladdan ay ku jiraanna waa kala hadlay waanay ku dhaga adeegeen naftiisu markaa gooni ula baxay markay iyagu xumaantoodii joogteeyeen nebigii ilaahaye dhinac uga baxay ayaa loo samaynayaa dacaayad sumcaddaa laga dilayaa suuqaa wax loo geliyey maxay yidhaahdeen faqaaluu wallaahi maa yamnacu muusa an yaktasila macana ilaa annahu aadar nebi muuse wuxuu inoola meedhan waaye maxaad u malaynaysa ceeb buu leeyahy ceeb hoosa u qarsoon sheeluu leeyahayoo wuxuu isleeyahy waxbaa lagaa arkiyo markaasaa la faafin doonaa cidladaa wuxuu la baxay ceeb buu la fogaanaya nebi ilaah xishoodkiibaa wuxuu marmar noqonayaa cay dhaqan wanaaggii baa marmar wuxuu isu bedelayaa waa ninka qaradka iyo ujeeddada lehe suurad kalea loo samaynaya wanaaggii nebiga ilaahay uu dhinaca ula baxay maxaa la siiyey sawir aada u qaldan weliba ogowo sawirka noocaasoo kalena dadku waa u dhega nugulyi waa la isgaadhsiiyey faleeg waa kaa sii socda wixiisii xilka laabuu qarinaya wuu fogaanaya maaragta ilaahayna wuu ilaashanayaa awliyadiisi iyo ambiyadii rususha waa ilaalinaya fadahaba maratan yaktasil mar buu nebigii dhinac u baxay wuu maydhanaya fawadaca thawbahu calaa xajar maradii buu iska dhigoo wuxuu dul saaray dhagax fafara alxajaru bithawbih dhagaxii baa wuxuu la orday maryihii nebiyullaahi muuse wuu la orday fajara موسى fajara muusa wara'a alxajar nebiyullaahi muuse wuxuu daba orday dhagaxii isagoo leh thawbii xajar thawbii xajar war dhagaxow maradayda war dhagaxow marade ila dhagax waxaa la yaqaana inaanu bartiisa ka dhaqaaqin loogu yimaado iminka dhagax caadiya maaha waa dhagax amran hadduu dhagax dhaqaaqana muu dheerayn jirin kani laakiin uu amran yahay ilaahay baa hawl kale ka wato oo waa uu uu dheeraynaya uu dusaya siduu dhagaxii u ordayey nebiyullaahi muusena u daba ordayey wuxuu dhex yimi halkay fadhiyeen reer bani israa'iil deetana waxay arkeen nebiga ilaahay oo ceebka saliima oo jidhkiisu yahay ka ugu cudoon ee ugu quruxda badan ayay arkeen deetana nebigii maryihii buu ka qaatay dhagaxii wuu xidhay markuu xidhayna uluwatay ayuu dhagaxii toddoba jeer ku riday ama lix jeer abu hureyra wuxuu leeyahay rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi innahu lanadabun bilxajar dhaawacyo ayaa ku yaallay dhagaxii sittatan aw sabca toddoba dakar ama lix dakar buu dhagaxii qabay darban bilxajar ushii lala dhacay awgeed ilaahayna subxaana wa tacaala markuu ummaddeena la hadlayey wuxuu soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaaladiina aadow muusa fabara'ahu allahu mima qaaluu wa kaana cinda allahi wajiiha dadka mu'miniinta ahow ha sidii kuwii nebi muuse dhibay ee xumaanta suuqa u geliyey idinkuna nebigiinna iyo dadka qiimaha leh ha dhibina ilaahayna waa beri yeelayoo wixii ay suuqa u geliyeen ilaahay baa ka beri yeelay wa kaana cinda allaahi wajiiha nebiyullaahi muuse ilaahay agtiisa weji iyo qiima ayuu ku lahaa dhacdadan cajiibka ah ee ilaahay subxaana wa tacaala fuliyey maxaynu kala baxaynaa arrimada horeynu kala baxaynaa waxa ugu horeeya sharcigeenna iyo shuruucdii ambiyadii hore midna kuma bannaanayn in raggu dhinac intay u baxaan dumarkina dhinac u baxaan dabeetana qolo walbaaba halkooda ay maryaha dhigtaan oo dabeetana iyagoo jamaca ay maydhaan oo qof walbaaba uu mur yahay shay bannaan maha waxaa kaloo la a ah marka bannaanka loo baxayo ee la kaadi tegayo iyaduna wax wanaagsan maaha waa mamnuuc nabigu salى اllahu عalيه wasalam waxa uu yidhi laa yakhruju الrajulaani yadribaani اlgaa'ida kaashifayni can cawraatihimaa yataxadaثaan yay u bixin laba nini bannaanka iyo xagga iyo dibada marka u baxayaan soo xaajo gudanayaan iyagoo faydaya cawradooda oo haddana sheekaysanaya oo markay ugu foolxunta weeye insaanku goortu ugu foolxun yahay waa markay cawradiisuna la qaawantahay weliba nijaasada u fadhiyo hadduu markii daldalmo oo uu sheekeeyo oo iswada arkayaan waa dhaqan xumo aad iyo aada u foolxun innagana ummaddeenna intii hore xishoonaysay iyo inta diinta liiba aad ba uga yaqyaqsoodaan laakiin waxaa aada iyo aada uga baqa dadyowga dhaqannada gaalada leh amaba dhaqannada gaalada qaataa inay noo soo waaridaan waayo iyagu waxay sameeyaan sida meelaha lagu arko marka telefishana laga daawanayo suuliye yaryaroo gaagaaban oo deetana nin walbaaba ilaa waa gaale eh nijaas ka dhowri maayaane eh. way taagan yihin halkaana sheekadoodii ay soo wateen baa ka socotaa innagana marmar way dhacdaa dadka aan diinta inta badan ku wacnayni te meel ay isu raacaan midna halkan fadhiya midna halkan fadhiya ma uu taagan yahay deetana ay sheekaynayaan cawradooduna qaawan tahay ceebtoodu muuqato nijaasna ay maxaan ku dhahdaa ku dhex jiraan waa dhaqan aad iyo aada u foolxun oynu u baahannahay inaynu dadkeenna guud ahaanba ka waaninno oo aynaan yeelanin waa qodobka koowaad qodobka labaad ilaahay subxaanah wa tacaala nebiyadiisa oo uu ka mid yahay nebi muuse calayhi salaam xishoodka ilaahay ku manaysta xishoodkuna sidaynu qadinnay waa dhaqan wanaagsanoo inta ilaahay ku xidhan ee alla yaqaanka ee muuminiinta ay leeyihin wax laysku ceebaaliya maah waa dhaqan wacan nabiguna sala allahu alayh waaalih wasalam wuxuu ahaa kaana ashadda xayaa'an min alcadraa'i fii khidriha gashaantida buulkeeda yar ku jirta wuu ka xishood badnaa macnuhu waa maxay xumaanta muu shaga ku lahayn in uu sameeyo iyo in lala ag yimaado iyo inuu raalli ka noqdo midna muu oggolaan jirin ummaddiisuna waa ummatulxayaa waxaa la rabaa suuqyadeenna iyo guryaheenna iyo meelahaan isugu nimaadno calaamada ugu weyneen leena waa inay noqoto xayaa waayo nebigu sala allahu calay wasalam xadiis kale wuxuu ku lahaa inna likulli ummatin khuluq wa khuluqu ummati alxayaa riwaayo kalena waxay ku timaadaa inna likulli diinin khuluqa ummad walba ama diin walbaaba waxay leedahay akhlaaq akhlaaqada kale ka weyn ummaddan iyo diintana waxay leedahay alxayaa xishood xishoodku waa inuu ka muuqdaa raggeenna oo ay hadalkooda iyo dhaqankooda iyo labiskooda ka muuqda xishoodku waa inuu dumarka ka muuqdaa oo socodkooda iyo labiskooda iyo hadalkooda iyo xataa siday u dhaqmayaan guud ahaan waa inay xishood ka muuqdaan waa inaanay codkooda kor u qaadin rag iyo dumarba ilahay wuxuu uhi waqsid fii mashika waqdud min sawtik ina ankara alaswaati la sawtu lxamiir sidaa awgeed haddii xishoodku inagu bato wax wanaagsanoo iyo khayr ayaynu helaynaa qodobka saddexaad inaan kala baxaynaa waxa weeye in nebiyada ilaahay iyo rasusha iyo awliyada alleh iyo culimmada iyo ducaadda in la aflagaadeeyo oo la dacaadeeyo oo suuqa wax loo geliyaa waa dhaqankii yuhuudda nebigii ilaahay u soo diray ee fircawn sababtiisa kaga soo badbaadiyey ee halgan kuu galay la ogaa ayay dacaadeynayaan nebiyada kalena waa wada dacaadeeyaan qaarna waa caayaan qaar waa dilaan qaar waa firdhiyaan sidaa awgeed dhaqankaa islaamku ma leh ilaahina waa diiday in ambiyada ilaahay iyo rususha la aflagaadeeyo bal waxaa ka soo arooray waciid aad iyo aad u weyn rabbi wuxuu leeyahay ina aladiina yu'duuna allaha warasuulah lacanahum allahu fi dunya waalaakhira kuwa ilaahay adyadaynaya ee aflagaadaynaya iyo rasuulka ilaahay ilaahay adduunkana waa ku nacdalay aakhirana waa ku nacdana waxaan jamaca odhan lahaa nebiyullaahi muuse suuqa in loo geliyo la yidhaahdo wuxuu leeyahay ceeb hoos iyo kuwa suuqyada cayda ilaahay iyo cayda rasuulka la taagan labadaa keebaa weyn keebaa weyn toos bay u caayayaan innaguna waa maqlaynaa halka yuhuudi taallana waa la ogyahay ilaahay waa nacdalay waa u cadhooday waliba dulli buu saaray ilaa bixablin min allaahi wa xablin min annaas dulliga waxay ka baxaanuun hadday xadhiga la qabsadaan oo islaamaan ama xadhig bani aadanay ummad quwad weyn ku tiirsadaan siday maanta ugu tiirsan yihiin maraykanka iyo dowladaha kale mar markaasay ka yaro baxaan inta kale dulli baa saaran cid alla ciddii nebiyada looga taag waayo ee looga taag waayo ilaahay daatadiisana dulligaasi waa u abada sidaa awgeed waxyaalaha aynu u baahannahay inaynu ka loolanno oo aynu la galno dagaal culus oo aynu ka hortagno tagno oo inaan weli dagaalkaa gelin waa aflagaadada ilaahay iyo ta rasuulka iyo ta diinta ee dhexdeenna ku shaayaca ah weli maynaan tallaabadaa qaadin keenna ugu sahlani war maxaa ilaahay iyo rasuulka kuu geeyey buu odhanayaa su-aal buu weydiinaya waxoogay canaani ku jirto waanu iska dhaafayaa laakiin haddii afarta bayna afarta baynajaha ka xiga ay ku dhagaan oo tur siiyaan amaba ay meel la tiigsadaan waxay la tiigsan karaan ama ugu yaraan wakhtiga ka lumiyaan oo ay siday ula hadlayaan ku buuqaan markuu ilaahay doonayo diinta ilaahay caayo horta wuxuu u diyaar garoobi lahaa saacad buuqa iyo qaylo ah iyo rafaad iyo inuu dhidido ugu yaraan weyn haddii xukun ilaahay lala tiigsado oo lagu xukumay inuu murtad yahay uu diinta alla ka baxayna mabaynaan dibba u aragneen sidaa awgeed qadaayaadka ilaahay uu noogu naxariisanayo waa in ilaahay qadarintiisa iyo diinta qadarinteeda iyo rasuulka qadarinteedu dhexdeenna ku weyn yahay wamaa qadaru llaha xaqa qadri lituuminuu biاllaahi warasuulih watucaziruuh watuwaqiruuh watusabixuuhu bukratan asiila dhaqanada yuhuudda iyo nasaaradana inaynu aada uga fogaanaa la rabaa qodobka afraad ayn ka qaadanaynaa waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadiisa iyo rususha ma dayacay waa difaaca in allaha yudaaficu can aladiina aamanuu iyo dadka muuminiinta ah waayo nebiy llaahi muusa khabar maafish buu ahaa maba ogeyn allow waxay wadeen ma ogeyn laakiin yaa ka warqabay allah ilaahay baa dabeetana dhacdadii lagu beri yeelayey la yimi sidaa awgeed ilaahay waa ilaashanaya wax allo wixii lagu nanabo ee ceebaala ilaahay uma ogola sidaa awgeed nebiyada dacaayadooda iyo ambiyada iyo ducaadda ilaahay baa difaaceeda ugu jiraa oo kale uu difaacanaya markay innagu leenahay aynu ka hortagno uma jeedno innagaa difaaca ilaahay waa xayun qayuum wax walbana waa awoodaa laakiin iimaankeennaaba ina faraya inaynaan macbuudkaynu caabudaynay iyo mursalkii laynoo soo diray iyo diintii aynu qaadannay inaan agteenna lagu shaashayn oo aan lagu farafarayn iimaankeennaaba inoo diraaya qodobka shanaad aynu ka qaadanaynaa waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala nebiyadiisa wuxuu ka dhigay akmalu nnaasi khalqan wa khuluqa nebiyadu wax iina may lahayn muuqaalkooduna iin ma lahayn akhlaaqdoodu iyo dhaqankooduna wax iina ma lahayn ilaahay wuxuu u soo diraa iyagoo kaamila si aan loo ceebaysan qodobka lixaad waxa weeye xadiiska waxaa ka muuqata mucjisooyin dhowra mucjisada koobaad waa maxay waa in dhagaxu dhagaxii aynu naqaanay inuu fadhiyaa inuu cagaa wax ka dayo weli isagoo weliba sita maryo uu ordo waa mucjisa waxaa kaloo mucjise ah ushu waynu naqaana haddii dhagax lagu garaaco iyadunbaa jabi jirtay waayo waa qori dhagax waxba kamay qaadi jirin inuu ushii jabi weydo oo ay dhagaxii intaasoo nabar ka muujisaana waxa weeyaan waa mucjiso kaloo ilaahiya weli in nabarkii sii muuqdo uu nebigu leeya iminkaad moodaa inaan arkayo shan lix toddoba nabar oo dhagaxi ku yaalla waxa weeyaan waa qadiyad cajiiba weeye ee qodobka toddobaad ee laga qaataa waxa weeye dadka ahluwaqaarkaa ee deggan ee guurtidaa ama qofka weyna ama meeqaanka iyo magaca leh markay wax kadiisi ku yimaadaan waxaa laga yaabaa inuu tallaabo ku dhaqaaqo markaa kadiisadaasuun ku dhashay laakiin aanu hore uga fikirin xishoodkiisii iyo deganaantiisina waxba u dhimi mayso nebiyullaahi muusa oo dad ugu degan oo ugu xishood badan oo nebi ilaah oo la doortaya inuu cagaa wax ka dayo dhagax heryado oo weliba uu qaawan yahay dadnimadiisi iyo deganaantiisa waxba u dhimi mayso waayo duruufaa keentay waa qadiyo deg degoo ku timi marna kumuu seexan kumanuu soo toosin haddii markaa nin weyn oo awaayeelo naqaano tuug wax kala caron uu suuqaa eriiduu dhababeecayuu is iraa gaad dee suuqa loo geli maayo la odhan maayo ninkii weynaa maxaa qaaday waayo duruuftaa keenaysaa laakiin hadduu macno la'aan u ordo ama macno la'aan u qayliyo waxaa wey markaasuu qiimo dhacaya markaa weeye marka wax ka soo qaad ka leh laakiin haddaad dhacda ku timaado dhacdada wuu la falgelaya waa bini aadam qodobka kale cajiibka waxa weeye haddii xataa uu gacan qaado waa abuur ilaahayguu nagu abuuray inaguna way dhacdaayo adoo iska socdaabaa qori ku mudaya gooraad qorigii kala jebisay ee arki ma ogaanaysid waayo waa dabci inagu abuuran qodax baa ku mudday waad ku noqonaysaa waad kala jebinaysa waxa weeyaan nooc intiqaama saa ogeed nebiyullaahi muuse inuu dhagaxii la tiimbado wuu ku yar cadho burburaya la odhan maayo nebiga maxaa dhagaxa u geeyey dhagaxu ma caqli buu leeyi waxa weeyaan waa dabeecaddii aadamaha weeye qodobka inoogu dambeeyaan ku gebagabaynaya waxa weeye waxay culimmadu ka hadleen masale fiqiya oo xadiiskan ku qotontaa waa maxay masaladaasi haddaad bar cidlaa joogto oo aan dhisnayn masale miyigaasoo kale aad joogtaa kayn baad tagtay waxaad damacday inaad maydhato ma kuu bannaan tahay maryahoo dhan inaad dhigato mise bar baad la hadhaysaa culimmada sida xadiiska ka muuqata waxay u xoog badan yihiin maryaha inaad gebigoodaba dhigataa inay kuu bannaan tahay kol haddaanad aaggaaga cid ku ogeyn inaad barh la hadhaana waa sunne way qurux badan tahay walow inta cawrada ugu adag aad wax kula hadhane inaad wax la hadhaa way qurux badan tahay haddaad wada dhigatana dembi kuma dhicin xadiiskana waa u soo qaataan waxaa kale u soo qaataan xadiiska saxiixa ah ee bukhaariiyo muslim warinayaan ee nebi ayuubna laga sheegay wuxuu nebigeennu sala allahu calayh wasalam yidhi bayna ayuubu calayhi salaam yaqtasilu curyaanan nebi ayuubba maalin maalmaha ka mida ah isagoo maydhanaya oo qaawan id khara calayhi jaraadu min dahab isagoo xaaladdaa ku jira waxa samada kaga soo daatay ayax dahaba ayax nool baynu naqaana ayax waxaan garanaysaa farabadnaantiis ayax dahab oo ilaahay ku imtixaamayey ayuunbaa soo daatay nebiga wuu bilaabay inuu ururiyo maradiisii ka buuxiyo ilaahay baa u dhawaaqo wuxu uhi yaa ayuub alam ugniika camaa tara nebi ayuubow miyaanan qani kaa dhigin miyaanan xoolo ku buuxinin waa markuu xanuunkii ka soo bogsaday ee ilaahay buuxiyey war miyaanan xerada kuu buuxinin waa sidee wuxuu ihi balaa wacizatika wajalaalig ha ilaah waad i buuxisaye laa hinaa lii can barakatig ilaahayu barakada kaa timi ma ka maarmayo si kastoon u buuxo barakadaada waan urursanayaa dabeicadda bini aadamkana way ka muuqataayo ama ha ku sheega barakada ilaah ama ha ku sheego xooleeyo xaaladaan lagu sii jiri doonin iyo fursad ku beegantay waynu iskaga abuuranay inaynu xantoobinno kol haddayna cidna xaday laakiin qodobkaynu uga socnaa waxa weeye waxaynu haynaa laba nebi oo mid walba intuu bannaanka u baxay maydhanayo kol haddii agagaarkaaga aanad cid ku tuhmayn marada waad dhigan kartaa laakiin sunnuhu waxa weeye inaanad isqaawinin rasuulkuna sala allahu calayh wasalam waxa uu lahaa ixfad cawrataka ilaa min zawjatika aw maa malakat yamiinuk cawradaada ilaasho xafido indhaha bini aadamka ka ilaali xaaskaaga iyo ciddii kale alla ku baneeyey ee addoommaha iyo wixii lamida mooyaane ka ilaasho sidaa awgeed axaadiistaa nebigeennu sala allahu caleyh wasalam ka warramayo ackaam fara badan baa ku duugan wakhtigoo inoo saamaxaynin awgeed waxaan kaga baxayaa rasuulkeennu sala allahu caleyh wasalam waxaa inoo sheegayaa waa xikmad oo dhan wata intaynu fahanno oo aynu xafidno oo aynu dhuuxno ciddii aynu jecelnahayna aynu u gudbinno ilaahay subxaana wa tacaala soonka iyo salaadda iyo qur-aankaba allah inaga aqbalo cilmigeennana naafic allah ha ka dhigo camalkeennana saalix allah ha ka dhigo wsala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina muxamed subxaanaka allahuma xamd